وعلى آله وأصحاaبه ومن واaلاaه ثuمa أmا baعd waa تfsiru sوuرaة البqرة aيadda boqol iyo saddex-iyo sideetan waa aayadihii ka warramayay soomka axkaamtiisa fadliguu leeyahay iyo aadaabta weliba soomka bisha ramadaan qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxu uhi yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyow kutiba calaykum asiyaam waxaa laydinku waajibiyey bisha ramadaan soomkeeda kamaa kutiba sidii loogu waajibiyey oo kale cala aladiina min qablikum ummadihii idinka horreeyey lacallakum tattaquun si ay ilaahay uga cabsataan ayaaman macduudaat maalmo tirsan ayaa la laydinku waajibiyey oo sagaal iyo labaatan ama soddon ah faman kaana minkum qofka idinka mid ee ahaaday mariidan mid buka aw calaa safarin ama socdaal ku jira faciddatun min ayaamin ukhar faciddatun fayajibu calayhi waxaa waajib ku ah ciddatun tiro min ayaamin maalmo ukharo kale maalmahaa waa furay maalmo la mid ah ayuu soo qalaynayaa wa cala aladiina yudiiquunahu dadkii soomka karaya waxaa waajib ku ah fidyatun inay sameeyo inay raashin bixiyaan dacaamu miskiin waa miskiin quudintii faman tadawaca khayran qofka khayr fasha ama sunno kororhsada fa huwa khayrun lahu way u fiicanta wa an tasuumuu inaad soontaanbaa khayrun idin idin wanaagsan lakum idinka oo inaad raashinka bixisaan idinka fiican in kuntum taclamuuna haddaad garanaysaan aayaddaa laga bilaabo boqol iyo saddexiyo siddeetan ilaa boqol toddobiyo siddeetan dhowrkaa aayadood waxay ka waramayaan soomka bisha ramadaan soomka bisha ramadaan waxaa ilaahay waajibiyey sanadii labaad ee hijrada taariikhulwujuub marka la eego wakhtigaasoo ahayd wakhtigii dowladda islaamku ay cagadhigatay ciidankeedii heshay beder dagaalkii la odhan jirayna hirgalay wakhtigaasaa ilaahay axkaam badan ayuu waajibiyey oo markaa soomka iyo sekada iyo sakaad fidriga iyo ciidaha kuwaasoo dhami ay ka mid ahaayeen oo qaarna waajibiyin qaarna sunni soomku qaybuu noqdaa midna waa faral midna waa sunni soomka faralka ah waxaa ka mid ah kanaynu hayno oo ka bisha ramadaan la soomo ah oo arkaanu islaamkii ka mid ah waxaa ka mid a ah soomka kafaara gudka ah suuratu qadsamci iyo suuratu nisaa iyo ay ka warramayaan kafaarada weyn weliba waxaa ka a soomka sawmu nadri la ydhaah oo dee qofkii isku waajibiyo wuu ku waajibayaa intaa wixii ka soo hadhayna waa soom sunno ah waanu qaybo badan yahy ka imika halkan aynu ku haynaa waa kii arkaanu islaamka ka aha ee faradka ahaa tacriifka soomkuna waa alimsaak marka tilmaantiisa la eego waa iyadoo qofku uu wax iska joojiyo maryamo bintu cimraan waxay leedahay innii nadartu liraxmaani sawman ilaaha raxmaankaa waxaa nadar ugu galay inaan soom sameeyo falan ukalima alyowma insiyan oo aanan insi la hadlin marka hadal la ayaa soom noqotay soomka xukunkiisa marka la eego bisha ramadaan sidaa horeba aynu soo sheegnay waa waajib aayaddana ilaahay uu ku caddeeyey kutiba calaykum siyaam waxaa kaluu nebi maxamed ku caddeeyey sala allahu calayhi wasalam xadiidkii ahaa ee uu ku yihi buniya alislaamu calaa khams islaamku shan tiir buu ku dhisan yahay soomkuu ku daray bisha ramadaan soomkeedu iyo ramadaanba waxay leedahay fadli badan oo nusuusta ugu soo arooray oo qaarkood aynu halka ku arkayno fadaa'ilka iyo dheeraadkii leedahay iyo waxyaaba khasaais oo bisha ramadaan u gooniya waxaa ka mida fadaa'ilka kan ilaahay uu sheegay waa bil ilaahay uu keenay qur-aanka kariimka ah oo hibe iyo hadiyad weyn oo ilaahay ummaddan uu siiye ah waana biluu ku jiro habeen dhowr iyo siddeetan bilood dhowr iyo siddeetan sano iyo iyo bilo dheer weliba ka fadli badan markaa ilaahay markaa fadligiisa markuu sheegaya shahru ramadaan aladii unzila fiihi اqur'aan fadaailkiisay ka midta fadaailkiisa ka ah inuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam casuumadaha ilaahay bishan inay diyaar yihiin oo jannaduna ay furan yihiin kuwii naartana la xidhay iyo lana rajaynayo qofka bishaa dhinta inuu ilaahay jannada geeyo dee muslim ah. fadaailkiisa waxaa ka ah inuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam bishan qofka sooma dembigii hore o dhan in laga dhaafayo man saama ramadaana iimaana waxtisaaban kufira lahu maa taqadama min denbi waxaasoo fadaa'ilaho uu leeyay in ka badanba daraaddeed salafuna saalix ma dadkii wanaagsanaa cibaadada u dadaali jiray aad bay ugu bushaaraysan jireen marka ay bishu soo dhowda oo fursadaha cumriga laga faa'idaysto ayaa u arkaya soomku waxa uu leeyahay axkaam halkanba aayaadka qaybo ka mida ilaahay uu ku tilmaamayo axkaamtaa waxaa ugu soo horeeya shuruudaha loo yaqaano shuruud waa shuruudo qofka laga helay uu ku waajibayo oo lixa ah. wuxuu ku waajibayaa soomku qof muslima ee gaal kuma waajibayo ama lagama rabo hadda shahaadaha u horeynaysa wuxuu ku waajibayaa qof miyir qaba oo aan waalayn qof qaangaada oo aan sabi ahayn qof muqiim eh, muqiimoo reerkiisii jooga oo aan musaafir ahayn qof saxiixa oo caafimaad qaba oo aan bukaan ahayn qof daahira oo aan ahayn ruuxii dumarka ahaydee dhiigga caadada iyo dhalmada leh dhalmada lahayd qof daahira waa inay marka lixdaa shardi qofka laga helo soomkii farad bu ku yahay shuruudahaas waa shuruudaha loo yaqaano shuruud wujuubi siyaam shuruud usixana waa ku jirtaa soomku waxa uu leeyahy tiirar uu ku taagan yahay oo lagama maarmaana tiirarkaa waa laba un anniyatu walimsaaku cani lmufatiraat aw ilmuftiraat qofkii inuu niyoodo siduu nebiguba calayhi salaatu wasalaam xadiidka ku caddeeyey qofkaan habeenkii soo niyoonin ma laha maalintii soom waa soomka faralka ah talabaadna waxa wey rugniga labaad de wixii soomka ka jabinaya inuu iska daayo ee aynu sheegi doono insha allah soomku aadaab buu leeyahy ama sunnayaal ama mustaxabaad waa waxyaabaha kordhinaya kobcinaya ajriga aynu ilaahay kaga doonayno soomka axaadiida saxeixa bay ku sugan yihiin ee nebiga ka soo arooray calayhi salaatu wasalaam maadaamuu nebigu ahaa shareecada kiina fahamsiinayey ee inoogu fasiraya qowl iyo ficilba waxaa ka mida sunnayaasha suxuurta in suxuur la cuno waliba la dib dhigo waa laba sunne waxaa ka mida kolle waa la afurayaae in la dedejiyo wakhti hore la afuro sunnayaasha waxaa ka mida alimsaaku can ilqabiix hadallada xunxun ee ajriga iyo hawaabka ka yaraynaya qofku inuu iska daayo habeenkii inuu cibaado isu taago taraawiixdii iyo tahajudkiiba uu ku cibaadaysto o ilaahay caabudo qur-aankii inuu akhriyo sadaqadii inuu bixiyo ducadii inuu badiyo aayaddii ducadaaba ku dhex jirta markuu qofku sooman yahay iyo markuu afurayo labadaba alictikaafu waalictimaar inuu ictikaaf la yimaado masjidka tobanka dambe uu qofkii fadhiisto iyo inuu ictimaar la yimaado hadduu kari karayo cumraysto tobaneeyadaa shayba waxay ka mid yihiin soomka sunnayaashiisa waxaa markaa inoo dambeyn doona in sha allah soomka waxyaabaha jabiyo aayadda dambe ilaahay uu ku tilmaamayo iyo asraarta uu leeyahy ama xigmadaha ku jira dib aynu ugu noqon aayadda dadkii ilaahay rumeeye buu rabbi u baaqo wuxuu leeya yaa ayuha aladiina aamanuu waa dheeraad weyn oo sidaynu horeba u xusnay soomka lagalama hadlayo qof gaala ah oo yaa ayuhanaasu ilaahay ma odhan waayo ashahaada ah laga doonaya ka gaalka laakiin dadka iimaanka le waa rabadaan ay ku waajibtay yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum siyaam ereyga kutiba wuxuu sheegayaa inay cibaadadani faralta qofkuna aanu ikhtiyaar lahayn wuxuu doonana yeeli karayn haddii shuruudahan laga helay waa inuu waajibka ilaahay u dhaqaaqaa kutiba calaykum siyaam kamaa kutiba cala aladiina min qablikum tashbiih baa jira isu ekaysiin la isu ilaahay uu isu egeysiiye soomkeenna iyo soomkii ummadii hore sidii ummadii horeba loogu waajibiyey unbaa idinkana laydinku waajibiyey tashbiihaasi waa min xayu اlwujuub laa min xayu الzaman wاlkayfiya waa xagga marka la ega waajibnimada un oo siduu ummadii horeba waajib ugu ahaabuu idinkana waajib idinku yahay laakiin waynu ku kala duwanaan karna xagga waktiga iyo habka loo soomayo kutiba calى اladiina min qablikum soomka xikmadihiisa mid ka mida buu ilaahay noo sheegayoo lacalakum tattaquuna buu xikmadaha loo soomaya waxaa ka mid ah si loogu helo alla ka cabsi inaa ilaahay ka cabsataan baa u dhowdihiin kol haddii qofku uu rabbi daraaddii u soomayo waxa soomka ka keeni karaa waa alla ka cabsi markaa waxyaabaha kordhiyuu ku jiraa soomku alla ka cabsiga alla ka cabsiguna yuu kula sahlanaanini waa gobonnimada iyo laandheeranimada iyo sharafta uu qofku ka yeesho ilaahay agtiisa subxaana wa tacaala haddaad ilaahay agtiisa ka dhisan tahayna cid kale waxba ugama baahni lacallakum tattaquun sidaa daraaddeed baa soomkeennu uu ka duwanaa soomkii ummadii hore oo ummadii hore waxaa la afuri jiray uun hal waktiga afur kun baa wax la cuni jira waktiga afar iyo labaatanka saacadoo hal mar baa wax la cuni jira marka gabalku dhaco qofka fursaddaasi seegto ee ka seexda maalan maalinka dambuu isugu bixinaya waana innaga ku arki doonno sababta ay ku degeen aayaadka dambe uxila lakum leylata siyaami rafathu ilaa nisaa'ikum soomkan bishan aynu soomayno waxyaaba wuxuu leeyahay xaafisa ama inagu dhiiri gelinaya ama ina jeclaysiinaya ama aynaan uga caajisayninba oo maxaa ka mid a ah? waxaa ka mid a ah horta inaanu inagu ina mar haddii qofku mu'min yahay ay tahay qofkii ilaahay inuuga markhaati kaca iimaan ilaahay ajiibaya marka haddaad doonayso liiska mu'miniinta inaad ku biirto amarkan qaado waa arrinku dhiiri gelinaya waxaa ka mid a ah waxyaabaha inagu dhiirigelinaya cibaadadani ugub maaha oo hadda ma cusba laakiin dad inooga horreeyey baa jira oo ambiyadii iyo awliyadii iyo saalixiintii inaga horreeyey dhaqan ay lahaayeen buu ahaa soom sidaa daraaddeed ayaa nebi moxamed wuxuu uhi sala allahu calayhi wasalam soom oo dhan ilaahay wuxuu u jecel yahay soomkii nebi daawud kaana yasuumu yowma wayufdiru yowma maalin wuu soomi jiray maalinna waa furi jiray marka shaygu adiga aan lagaa bilaabin ee ummadihii hore islaamka ahaana uu soo horreeyey dee adiguna waa ariiq mucabadah waa waddo lagaaga horreeye mar gar lagugu leeyay sidii dadkii horeba u fulinayeen waxyaabaha inagu dhiirigelinaya waxaa ka mid a ah, alla kacabsi baa laga helaa lacalakum tattaquun ina akramakum cinda allaahi atqaakum taqwadaasina waa waxaynu raadinayno taqwadiina waxa weeye wixii ilaahay uu ku farood yeeshiyo wixii uu kuu diidayoo aad ka tagto labadaa haddii aad koobsatana naftii baad muquunisay oo aad ka adkaatay waxyaabaha nafta lagu muquuniye lagu jiheeyena soomkaa ka ah ee shahwadeeda iyo kibirkeeda iyo lagu jabiyo lacalakum tattaquun waxyaabaha inoo ugu dhiirigelinaya cibaadadan inoo sahlaya waxaa ka mid a ah ayaama macduudaat waa maalmo tirsanba maalmo aan badnayn wey koob iyo toban bilood baa lagu uhi iska liqliq iska waduun sunnayaashii mooye dee wax farali ma jiro laakiin bishaa keliyuunbuu ilaahay waajibkaaga dhigae bishaasaad ku imtixaanan tahaye amarka ilaahay ka jawaab ayaaman waa nakiro nakiradu macnayaal badan bay bixisaa laakiin taqliil baa ka mida ah waxyaabahay bixiso tacdiim iyo taqliil iyo takhiir iyo tahwiin waxaasoo dhan way noqotaa laakiin kolba waxa ku xidhan baa la eegaa halkan yaraan bay sheegaysa waa ayaamo waxaana lagu nasbiyo ku camal falaya masderka hore lianna almasdera yacmalu camala alficli asiyaamu ayaaman maalmo in la soomo macduudaatina waa jamac jamaca weliba loo yaqaano jamcu eh, almu'anahu saalim waana min jumuuci اlqila jamacyada tusiye weeye yaraanta isagiyo jamcu mudakar saalim waa sagaal iyo labaatan ama soddon maalmood waxyaabaha inagu dhiirigelinaya waxaa ka mid a ah qofkii duruufi ay ku timaado ee ama safar ku jiraa safarkuna mashaqo badan buu iska leeyahy amaba xanuunsanaya cudurahayo oo soomkii mashaqo uu ku yahay dee ruqsad baaba ilaahay uu siiye waxa le intaad safarka ku jirto ama aad bukaanka tahay iskaba cunba maxaad ku marmarsoonba markaa waxaad ku barbarsootaaba ma jiro faman kaana minkum mariidan aw calىa safarin faciddaة min ayaami ukar weliba maalmo kalun buu lahay maalmuhu ma aha kuwa u dhaadheer laguma odhan xataa maalmaha u gaaban baad ka faa'idaysan karta iminkaad noor boolka meeshan la idhaha adduunyada waqooyigeeda iyo waxaa laga yaabaa maalmaa maalmaha qaarkood inay labaa labayo labaatan cishan labayo labaatan saacadood noqdaan waktigan xagaaga maalmaha qaarkoodna laba saacadood noqdaan waktiga jiilaalka marka soomkii qalahaaka labada saacadood baad ku beegi karta adigoo jaaniska ka faaidaysanaya waxaa ka mida facidat min ayaami ukhr maalmo kalunbaa lagaa doonayaabaa lagu inay isku xidhiidhsan yihin waxba shardi maaha oo haddii labaatan cisho ay kaa tegeen labaatan kaba isku xidhiidhi ma jirto dee mutataabicaad baa la odhan lahaa waad kala durkin kartaa waxaa ka mida degdeg inay yihiin shardi ma aha way fiican tahay uun inaad soonkii qallaha u degdegto laakiin sidii xadiidkii caaisho aynu ku soo maraynay dee soonkii dhaafay shacbaan bay qallayn jirtay marka taa laftigeeduna waa fursad kale iyo fudayd kale oo ilaahay uu bixiyey subxaana wa tacaala intaasoo arimoodoo isdaba yaalaaba waa waxyaabaha kuu fududaynaya cibaadada ama inoo sahlaya ama aynaan inaynu ka tagno marmarsiiya iyo qiilba uhelayninba berigii hore waxaa jirtay intii aan la nasakhin qofku laba arrimood buu heli karaya inuu ama soomo ramadaan ama raashin bixiyo miskiin qoodiyo labadaasu ikhtiyaaru lahaa wakhtigii duruuftu iska jirtay masaakiintuna baahnaayeen marka ama miskiin baad wax siinaysaa haddaad doontana waad soomaysa wuxuu ahaa mukhayar bayna aliccaam wasiyaam waa halkan aayaddan intay sheegayso wacala aladiina yudiiquunahu fidyatun acaamu miskiin kuwa karaya dushooda waxa saaran inay miskiin quudiyaan miskiin inaad quudisaa baad xaq u lahay ama aada soonto oo markaad miskiinkaa wax siiso adigoo doonaya soomkii inaad ku bedelato way kugu filanta ibnu cabaas iyo qolo kale waxay leeyihin intani ma nasakna aayaddae waxay ka warramaysaa qofkii cudurdaarka lahaa marka wacala aladiina yudiiquunahu maca almashaqa kuwii uu soomku karayay laakiin culays ku ahaa miskiin ha quudiyaan marka aayaddu mansuukho maaho lama nasakhine waxay sheegaysaa buu le ibnu cabaas iyo rag la midii waa odaygii weynaa islaantii weynay qofkii bukaanka ahaa ean ka bogsanaynin ruuxii dumarka ahayd ee uurka lahayd tii jaqsiinaysay kuwayaalahaa idcaamkani raashinka miskiinka la siinayaa mid bisilna wuu noqon karaa mid qaydhiinna wuu noqon karaa qadarka uu noqonayan curfigaa loo eegayaa kol haddaanu sharcigu xadidin oo aanu odhanin qadarkaa ha la siiyo wixii sharcigu aanu qadarin curfigaa loo eegaa miskiin maxaa ku filan hadduu yahay mid qaydhin iyo mid bisilba intaasaa ku filan lidaalik baa culimmada qaarkood ay yidhaahdaan waa dhegley ama galaan ama laba galaan nus kiilo kiilo iyo laba kiile ka dhexaba haddii la qaato kiiloogaa laa bas ama hudheelka aad geysa ama casho ku filan siisa hal mar faman tadawaca khayran fa huwa khayrun lahu qofka sunno kordhiya khayr bay u tahay waxay sheegaysaa cibaadadani waa cibaado maaliyaho inkastoo miskiin quudintii lagu xadiday waad ka kordhin kartaa haddii sekada qadar lagu waajibiye fidyada qadar lagu waajibiye kafaara guudka qadar wixii cibaadooyinahe la xidhiidha xagga dhaqaalaha waa la kordhin karaa siyaada ee aqbashaah siduu nebiguba ninkii sekada bixinaya siyaadada uga aqbalay waa masle khilaafiya laakiin qowlka raajixay waa kaa oo lama odhanayo haddaanu kugu leenay neef seke ah dee neef lamaan ama shilis ma bixin kartid lama odhanayo qofku waa siyaado uu ku dari karaa wa an tasuumuu khayru lakum waxay sheegaysaa in labada arimoodba ha kuu bannaanaadaan inaad raashin bixisiyo inaad soonto waa sidii berigii hore ahayd laakiin soomkaa idiin fiican buu lahay oo inaad soontaan baa idinka wanaagsan inaad raashin bixisaan waa waktigii hore wa an tasuumuu khayru lakum in kuntum taclamuun haddaa cilmi leedihiin cilmiga ammaan bay uti gebagabada aayaddu waxay ammaantay cilmiga oo cilmigu waa ka wax lagu miisaamo waa kaad ku garan karto wixii farala wixii sunno ah, wixii xaaraan iyo wixii karaaha ah xaquu ilaahay kugu leeyahy xaqa cid kale ay kugu leeday iftiin baad ku socotaa intaad cilmi leedahay markaanaad cilmi lahayna cidhiidhi baad ku jirtaa in kuntum taclamuun wallahu subxaana wa tacala aclam الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما وسورة البقرة تفسير كده آيات بقول يشني استيت وحين كل احترنا آياتي كورنمي رمضان أما بشر رمضان سوم كده iyo wixii axkaam iyo aadaab iyo shuruud iyo arkaan qofka laga doonaya qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxuu uhi isagoo fadliga bisha ramadaan ka warramaya shahru ramadaana bisha la ramadaan alladii waa bishii unzila fiihi lqur'aan dhexdiisa la soo dejiyey qur'aankan kariimka ah hudan linnaas hanuun buu u yahay qur'aanku dadka wa bayinaatin min alhudaa waa hanuunka aayado cadcad oo kamida mid ah wa aayaatin bayinaatin min alhudaa aayado cadcad oo kuwii dadka hanuuninaya ayaa qur ku sugan iyo walfurqaan waxyaabo kala saaraya dadka oo xaq iyo baailka u kala saaraya xalaasha iyo xaaraamta intaasuu qur-aanku xambaarsan yahy soo degay faman shahida qofka goobjooga ee minkum idinka idinka mid ah ashahra bishaa dhexdeeda goobjooga adduunka ku nool falyasumhu ha sooma buu ilaahay amar ku bixiyey waman kaana mariidan qofka idinka mida ahaaday mid buka aw calaa safar ama socdaal iyo ku jira safar faciddatun waxay ka dhigan tahay fa afdara horta iska afura faciddatun facalayhi cidda tiraa ku waajiba min ayaamin ukhra maalmo kale inuu soo sooma ah maalmihii waa furayn leeg yuriidu allaahu bikum اlyusr ilaahay wuxuu idinla doonayaa fudaydka fudayd buu idinla doonayaa walaa yuriidu bikum اlcusr ilaahay idinlama doonayo cidhiidhi iyo culays walitukmilu اlcidda yusri buu idinla ilaahay idinla doonayaa iyo walitukmiluu si aa u dhammaystirtaan alciddata tirada bisha ramadaan walitukabiru اllah iyo ilaahay inaa weynaysaan calىa ma hadaakum habku idiin hanuuniyey walacalakum tashkuruuna iyo inaa ilaahay ku mahadnaqdaan waidaa sa'alaka cibaadii markay addoommahaygu ikaa weydiiyaan canii aniga nebi maxamed ilaahay baa wuxuu uhi markay nebi maxamedow addoommahaygu ikaa weydiiyaan fa innii qariib anigu waan u dhowah ujiibu waan aqbalayaa dacwata daac ka ibaryayo baryadiisaan aqbalayaa idaa dacaan markuu baryo falyastajiibuu lii addoommuhu aniga hay aqbaleenoo ha ii hoggaansameen walyu-minuu bii hay y rumeeyeen lacallahum yarshuduuna si ay u hanuunaan bisha ramadaan fadligeeda maxaad ka taqaanaa waa laguu sheegayaa faa'iidayso habkuu ilaahay u soo dhigay ayaa ah hab weyn ramadaan fadligeeda haddaad doonayso waxa fadligeeda iyo fiicnaanteeda kamida inuu ilaahayba soo dejiyo qur'aankan kariimka ah bisha dhexdeeda qur-aankuna waa kalaam ullah waa hadalkii ilaahay hadalka ilaahayna hadal kale kaloo dhan wuxuu uga duwan yahay siduu ilaahay khalqigiisa uga duwan yahay subxaana wa tacaala marka wuxuu inoo tilmaamayaa qur-aanku bishani inay tahay bishii alla kacabsiga waynu soo aragnay waa bishii waxbixinta idcaamkii baynu soo aragnay waa bishii qur'aanka waa dul taaganah waa bishii dikriga walitukmilu اlciddaa walitukabir اllah inaa ilaahay xustaan subxaana wa tacaala takbiirtiisa iyo dikrigaa la xusaya waa bishii ducada ilaahay la baryayay intaasoo dhan si dadban baad uga qaadanaysaad uga faa'iidaysanaysa alladii unzila fiihi اlqur'aan marka hadduu qur'aankii kariimka ahaa soo dejintiisii ammaan u noqotay ramadaan waxaa kaloo ammaan u yahay dee ummadda ilaahay qur-aanka uu siiyey wainahu ladikru laka waliqowmik wasawfa tus'aluun adiga iyo ummaddaadaba qur sharaf buu idin yihi sharaf u soo degay dhexdeeda adiga lagu siiyeyna sharaf buu kuu yihi haddii ilaahay ku tusiyo in اllaha layarfacu bihada اkitaabi aqwaama wayadacu bihi aakhariin nebi maxamed wuxuu calayhi salaatu wasalaam xadiidkaa saxiixa ku yidhi ilaahay kitaabkan qur-aankaa dadka qaarkood buu kor ugu qaadayaa waa dadka ilaahay ka guddoontee ku dhaqmo qaarkoodna hoos buu ugu dhigayaayo waa dadka diiday alladii unzila fiihi اlqur'aan bisha oo dhan ma soo degina habeen ka mid ah bisha oo leylat la idhaahdo ayuu soo degay sidaana waxaa caddaynaysa suuraddan oo qur oo suurat اlqadri la idhaah ayaa taa ilaahay ku caddeeyey ina anzalnaahu fii leylati اlqadri baad akhriy qur-aankii habeenkaasaanu soo dejinnay buu ilaahay marka aayadaha markaad isla akhrida isfasirayaan haddii ilaahay uhi habeenkaa leylatulqadrigan qur-aanka soo dejiyey suuratulqadri uu ku caddeeyey ina anzalnaahu fii leylati mubaaraka iyo sa aayaddaa kaleba halkanna uu yidhi waxaan soo dejiyey qur ramadaan haadaa yusaawi taasi waxay la mid tahay habeenkaa laylatulqadri ku jira habeenka ayaa laylat habeenkaa laylatulqadri baa ah ku jira ramadaan ayay la mid tahay taas labada markaad isla akhrido oo markaa aqwaashii kale odhanaysa sanadku meelo ka mida ku jiraa ayaa meesha ka baxaysa aayadii dee aayaadki iyo xadiidku waa caddeeyey qur-aanka kariimkahay faa'iidada iyo fadliga iyo wanaaggu ummadda u leey buu ilaahay caddeeyey hudan linnaas wabayinaatin min alhudaa wاlfurqaan waxaasoo khayr u leeyay dadka hanuun buu yahay dadka muu ilaahay odhan hudan lilmu'miniin laakiin hudan linnaas yay u hoggaansaminba dadka oo dhami laakiin qur wuxuu u diyaarsan yahay inay dadku ku hanuunaan iyuu ilaahay ugu tala galay cid walibana way ka faa'iidaysan kartaa dadko dhanna ilaahay wuu ugu talagalay kitaabkan qur-aanka ah. hada kitaa ina hada qur'aana yahdii lilatii hiya aqwa dadko dhan buu ku hanuuninaya marka waa kitaabu lhidaaya dadku hanuunka way iska sheegaanun halka laga helaa waa kitaabka marka bayinaadkuna waa sifatu limawsuufin maxduufin taqdiiruhu wa aayaatin bayinaatin min alhudaa wاlfurqaan waa aayado cadcad buu kitaabku ka kooban yaho aan la odhanaynin waa la fahmi waaye sida diimaha kale qaar baana fahmaynba haddaad iminka akhrida tulmuudka yahuudda iyo baybalka nasaarada iyo maba fahmaysidba waa la rifay rifay oo la bedelay oo la kala jarjaray oo maantao dhan hadduu lagu dul akhriyay war muxuu leeya umbaad leedahay waxaanu ka hadlay miyadaan dhegaysanin kuwa idaacada iyo meelaha ka nacnacleeya odhaa baybalkaanu fasiraynaa maantao dhan hadduu hadlayo mubtadihiisu khabarba ma leh meeluu ka bilaabmo iyo meeluu ku dhammaado iyo wuxuu ka sheekaynayo midna ma ataa hadduu af soomaaliya ku hadlaya ma fahmaysa wabayinaati min alhudaa wاlfurqaan wax kasta oo cidhiidhi noqda kitaabkaa furdaamiya oo ilaahay ku furdaaminaya subxaana wa tacaala lidaalik baa kitaabkii lagu magacaabaya diintiiba furqaan intaa faman shahida minkum shahra falyasumhu waxay nasakday ikhtiyaarkii hore jiree ahaa qofkii doonaana wuu soomi karaa kii doonaana raashin bixin karaa waa nasakhay amarkaa falyasumhu baa nasakday marka qofku kol hadduu goobjoog yahay goobjoog yahay waxay sheegaysa uu rabadaan u soo taagan yahay waa isagoo ifka ku nool ila goobjoog maha kii inaga tegay u allaysto u aakhiraysta iska teg kaas qofka ifka jooga wey waxaa kale u taaganta ee bilaa cudurdaara ah. qofka shaahid u ah bisha rabada waxaa kale u taaganta faman shahida minkum shahra qofka arka waa xujo ku sii saaran haddaad bishii oo bilatay aragto ama dee dadkii lagu qancayay kuu arkaan bishii baad goobjoogtay ama aragtay adoo bilaa cudurdaara amarkaasaa kugu dhacaya nacasnimo weyn weeye nin weynimo la'aan iyo doqoniinona weyn qof caafimaad qabo oon cudurdaarba lahayn oo iska cunaya uun bishii wax iska karsanaya iska qayilaya waa iminka reer magaalnimada qaarkeed baaba halka la marayaaba miyigaa soomaya xase ku odhanayaana dee annaguma masaakiin baana miyaanu iska joojin karayna dee cunnada baahida ma joojin karay saa daraaddeed baa dadka qaarkood wax iska karsadaana iska qaylaan rabadaanka hadduu qofku taa dayn waayo waxa ku xigaa waxa weeye inuu ilaahay caafimaadka ka qaado ile ilaahay baa cudurka hayo caafimaadka hayo mar haddaad u cibaadaysan weydo dee wuxuu kugu abaal marin doonaa inaad uu kaa qaado caafimaadka marka waa nasiib darro iyo ceeb weyn da-yartana aada ha loogu baraarujiyo falyasum soomaalida dhaqankooda berigii hore waxaa iyagoo qofku aanu tukanayninba ayuu faatir baa la odhan waxba ku adkaaba soon la-aanta haddana tukanayo laakiin soon la wax sii dhib badan beh mala haddee sanadkii hal mar ay tahay iyo si kastaba haatee soon iyo salaad labadaba la israacinaya amarkaana waa la hoggaansamaya wuxuu ilaahay soo celiyay aayaddaa hore shay uu ku sheegay ahaa inuu cudurdaar leeya qofka buka ama safar ku jira faciddatun min ayaamin ukhra maxaa loo soo celiyey maaha tikraar soo celcelin maaha laakiin waa ismoodsiis dadka qaarkood ay ismoodsiin lahaayeen buu ilaahay deerifaynayaa meesha ka saaraya oo markuu ilaahay yidhi qofka rabadaan goobjooga ama arka ha soomo ayaa waxa la isweydiin karaa oo tolowkii hore ee cudurdaarka lahaa ee ruksadda la siiyey ee bukay ama socdaalka ahaa talow isna ma la mid baaha su-aashaasi markii ay timid ayuu ilaahay waa balaaqada iyo fasaxada qur-aanka ayuu ilaahay raaciyey mar labaad ku soo celiyey oo hamoodina kii cudurdaarka lahaa inuu amarka ku jiro falyasumhuda isagu kuma jiro asxaabu lacdaar yuriidu اllaahu bikum اlyusra walaa yuriidu bikum اlcusr wuxuu ilaahay idinla doonayaa fudayda colaysba idinlaba rabo haddaba waxaaba la waajibiyey gaaja ogow gaajaaba laynagu waajibiy haddana rabbi wuxuu tilmaamayaa in soomka laftiisa markuu dadka faray un fudaydayd marka waxaa aayaddu ay noo caddaynaysa shareecada wuxuu ilaahay ku addoonsaday waa waxay karayaanu dadku sidaa daraaddeed ayaa qawaaciddeenna waxaa ka mida almashaqatu tajlibu taysiir shanta qaacidee waaweyn hadduu qofka dhibaata ku timaado fudayd baa la siinaya soomkiibuu kari waayey fudayd baaba la siiya haddii shayga aada isku qabato talow ma xalaalba mise waa xaraam asalkiisuna aanu xaraam ahayn dhinaca xalaasha la qaadanaya liannahu aysaru waa ka fudud shareecadduna fudaydkay u timid yuriidu allaahu bikum اlyusra walaa yuriidu bikum اlcosr markaa nasku wuxuu kuu caddaynayaa inaad soonto laftigeedaaba fudayd ku aba marka la eego wax badan walitukmilu lciddaa walitukabiru llaha calaa maa hadaakum walacalakum tashkuruun in tirada aad dhammaystirtaan buu ilaahay doonaya marka tirada inaad ka bartagto sax maaha inaad rabadaan ka horeysana waa laguu diiday inaad ka dambaysana waa laguu diiday wuxuu ilaahay ilaahay nagu addoonsaday waa kolba bishaasi intay tahay sida nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxeixa ku caddeeyey culimmadu waay laga waxay leeyihin waxaa laga faa'iidaysan karaa aayadda markuu bishii ramadaan dhammaato soddon iyo sagaal iyo labaatan midkay doonaysa ha ahaato in takbiirtii ciiddana la akhriyayo ciiddiina la tukanayo walitukabiru اllah calaa maa hadaakum waa takbiirtii walacalakum tashkuruun waa salaaddii ciidda mahadnaqoo la tukanaya ilaa waa shukriye oo waxaynu tukanaynaa salaad sunna ha ahaato nebigu inoo jireeyey laakiin haddana labada ciidoodna waxay ku faraxsanayn laba faraloo waaweyn aynu soo gudanay faradkii xajka iyo faradkii ramadaan laba arkaan islaamkii ka mida baynu dhama ilahay baynu ugu mahadnaqaynaa subxaana wa tacaala wax lagu waafajiyo faradaad dhammaystirtaaba ugu fiican calaa maa hadaakum waxay noqon kartaa siduu idiin hanuuniyey inaa ilaahay ugu kibaarataan oo u weynaysaan siduu idin hanuuniyey dee nebigaa ina baray siduu inoo hanuuniyey oo sida takbiirta loo akhriyayo sunnada saxiixe sariixaad ka akhriyaysa sunnadii nebiga caddaysay calayhi salaatu wasalaam takbiirta habka loo akhriyayo saasaynu akhriyayna iyo wakhtigeeda ama calaa maa hadaakum liajli hidaayatihi lakum hanuuninta ilaahay uu idin hanuuniyey daraaddeed idinka oo ilaahay ugu mahadnaqaya hanuunku idin hanuuniyey ama waxaa u fulinaysaan mar hadduu idin hanuuniye waa ka amar qaadanaysa waxyaabaha fiican bishan dhexdeeda waxaa ka mid ah ducada sida axaadiida rasuulka kaga sugan sala calayhi wasalam qofku markuu sooman yahay ducadiisa waa la aqbalaya markuu afurayana ducadiisa waa la aqbalaya labada jeerba marka aayaddani waxay dhex gashay aayadihii soomka munaasabada ka dhaxaysa marka ku dadaal ducada fursadahana ka faa'iidayso waa wakhtiyada addoonku ilaahay daraaddii markuu u afxiran yahay uu ugu dhow yahay in la aqbalo saddex ducadooda waa la aqbalaa qofka sooman baa ka ayadu aha waxay u taallaa hab toosa ah oo ilaahay uu addoomaha ugu jawaabay inta badan marka yas'aluunaka ay timaado qur-aanka qul baa daba dhacda sidaaynu ku arki doonno aayaddaas soo socota yسألuunaka عan الأhilة qul hiya mawaaqiitu للnaasi والxaj yسأaluunaka عan الmaxiid qul huwa adan qul baa ayaa ku lifaaqan laakiin ducada oo sheegaysa xidhiidhka addoonkii iyo ilaahay u dhexeeya inuu toos yahay daraaddeed qul waa laga daayay nebiyow adigu uma dhexaysa cid kalena uma dhexaysa addoonkii iyo ilaahay waa toos waidaa sa'alaka cibaadii canii faqul ma taalle ee waxa la fainii qariib waan dhowahay buu lahay sababta aayadda ku soo degtayna waxayd nin asxaabiya nebiga weydiiyey calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ilaahay miyuu noo dhow yahayoo waanu la faqnaa mise wuu naga dheeriyo waanu u dhawaaqnaa allah ka jawaabay halkan marka haddii la yidhi ilaahay carshigiisa ayuu ka sarreeyaa subxaana wa tacaala fowqa carshi halkanna la yidhi qariib addoonkii u dhow yahay waxba kuma adkaadaan ilaahay oo sifaadkiisu mutanaaqida ah maaha iskama hor imanayaan sifaadka ilaahay waxa weeyaan qariibu fii colowi wa caliyun fii dunawi isagoo sarreeyuu inoo dhow yahay isagoo inoo dhow buu sarreeyaa labada sifa leeyahay rabbi subxaana wa tacaala hadday kugu adkaan lahaayeen waa markaad sawiranaysa ilaahay inuu khalqiga la mid yahay ku adkaada dhowaanshaha iyo dheeraanshaha laakiin laysa kamili shayun baa lahu ilaahay lama mid aha markaad sidaa ku qanacsan tahay wax isdiidayaa ma jiro isagu isku sifeeyu isku tilmaamay rab ee wuxuu isugu tilmaamay inay isqabanayaan marka isagoo carshigiisa ku eg ayuu haddana inagu dhow yahay isagoo inagu dhow bu cali sareey ayuu sarreeya rabbi subxaana wa tacaala marka ummadaha shisheeye odhanaya ilaahay iyo addoommaha waa loo dhexeeyaa ma taallo halka فإنii qariib ujiibu dacwaةa daaci idaa dacaan ballan buu qaaday aniga ee barya baryadiisa waan aqbalaya ilaahayna ballantiisa kama baxo dacwaةa daaci addaaci baaba ilaahay u idaa dacaani muxuu ugu celiyey addaaci qofka saddex jeer bu eraygu soo noqday dacwa daaci dacaani ka ibaryaya baryadiisaan aqbala intaasaa baynugu filayd idaa dacaan ayuu soo celiya rab macnaheedu waxa weeye ducadiisu markay tahay duca daacada oo edabteedii wadata oo hagaagsan idaa dacaanii nuuntii baa go-an oo xagga macnanimo la socota aniga keligay markuu i baryayo ee edabtii u ilaaliyo weeye mid kastoo wax baryey lagama aqbalo de waa tii laynii fa anaa yustajaabu lidalik mid xiiqsanba gacmaha kor u taagaya maxaa laga aqbali de marka adaab inay leedahay ducadu ayaynu ka faa'idaysanaynaa lagu aqbalo oo ilaahayna ballantiisa ku fuliyay ka mid tahay falyastajiibuu lii waliyu'minuu bi waa adaabti adaabta waajibkaa weeye ilaa wax ka badan soddon nuqdadood ama qaybood ayaa adaabta ducadu ay noqotaa marka qaybina waa waajib adaabta ducada qaybina waa sunna qaybaha waajibkaa waxaa ka mida in ilaahay amarkiisa la qaato falyastajiibuu lii laakiin haddaad tidhaahdo ilaahow anigu amarkaaga qaadan maayo ku ajiibi maayee aniga codsigayga iga ajiibuun de balkaale adigu ilaahay xoog wax kaga qaad xoog waxba kagama qaadayso falyastajiibuu lii maad ajiibin laakiin isiina waad leedahay isqaban maaya waa edabdaro cidda amarku siisee kaa sarraysa amarkeeda markaad qaadataa codsigaagu aada helaysa waliyu'minuu biina waa aadaabta waajibka ah iimaanlaa waxba ma helade qof ilaahay rumaysan oo ka amar qaadanaya ballantiisa wuu helaya marka haddaad ballantan weydo ducadaadii haddaad weydo waxaa iimaankii iyo istijaabada ayaa waxu dhiban lacallahum yarshuduun si ay u hanuunaan waa ducadu waxyaabaha lagu hanuunay ka mid tahay ugu qiimaha badan marka halkaa waxaynu ka aragnay cibaadadan soomka la idhaahdo qodobadeeda waxaa ka mid a ah asraar bay leeda asraar ama faa'iidooyin faa'iidooyinkaasi ruuxdana faa'iidooyin buu leeyahy soomka jidhkana faa'iidooyin buu leeyahy kuwa inoo qiimaha badan aynu aada ugu dadaalaynaa waa faa'idooyinka xagga ruuxda eh haddaynu horraysiino waxaa ka mida waa tadriibun cala ida cala aliraada calaa iraadati shaks qofka go-aankiisu carbiyaa qofka bani aadamkii go-aanka kama soo haro go-aan buu ku siiyaa soomka wasanad go-aan u yeelanayn xaaskaagii halkaa joogto iyo cunnadiio halkaa taalla ayaad go-aan ku qaadatay adoo aada u gaajoonayo baahan inaanad u dhowaanin waanaad fulisay marka qofka soomay go-aan buu leeyahy waynu ku talageli karna xataa dagaalka inu kaxaysanayna qisadii waxaad akhridaa daaluut colkii uu watay qisa baqara xaggeeda dambe inoogu imanaysa soom buu ku tijaabiyey ninka soomaa waa nin go-aan leh mar hadduu naftiisa xejiyey cadowgana u hortegi karaa hadduu naftiisa inagu soo daayo galaaskaa uu iska xejin kari waaye fandhaalkaa inuu qaato macado baynu u hadlaynaynaa wax alla waxaynu ku hadlaynaynaa ma jiro waxba u diran mayno waa taskiyatu linafs naftu nadiifiyaa marka naftii qofku ay nadiif noqotona dee darajuu gaadhaya in waa kaa nebigule calayhi salaatu wasalaam u udgoonaanaya lakhaluufu fami saa'imi adyabu cinda allahi min riixi lmask waxa keenay inuu qofkani udgoonaado naftiisibaa nadiif noqotay waa shukru linicmat اllaah soomku nicmada ilaahay ayuu ku baraa arrinta saddexaad weeye markaasaad ilaahay mahadaysaa subxaana wa tacaala sidaa daraaddeed baa rasuulka markii layi sala allahu calayhi wasalam adduunyada miyaa lagu badiyaa mise waa lagaa daayaa me iga daabu si aan nicmada ilaahay u gartoon ugu mahadnaqo rabbi markaan dee wax waayo ama uu igu dhacdo duquf ashbacu waa ajuuc marna waan iska gaajoon buui marna waan dee dhargi doonaa saa daraaddeed nicmada ilaahay cunada iyo cabidda iyo raaxada macaankeeda waxaad garanaysaa marka lagaa xidho eed gaajooteed olosheed haraado ayaa markaad afsaarto ayaad odhanaysaa war macaana yaa u biyuhu qabooba oo wax waliba fiicana ma waxaanu ilaahayna siiyey waxaana saasaad markaa ilahay ugu mahadnaqaysa waa cafun cala almasaakiin waakbaadi اljaa'ica had iyo jeer qofka waxay ku abuurtaa naxariis naxariis buu soomku ku abuuraa oo qofkii markuu gaajoodu gaajoodo luunku ku wareegaabaa wuxuu leeyahay adigu dee bil baabatani ku heshaye ma dad bay sanadkao dhan gaajadan iyo haysata haraadkani iyo duruuftani wallaahi kuwaasi waxay mudan yihin maalka in wax laga siiyo oo loo naxariisto ruuxdaadii baa marka xaafis ku helaysa xaggii sadaqada markaasaad helaysaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ajrigii uu sheegay faraa badnaa waynu soo marnay xikmadaha waxaa ka mid a laandheeranimada iyo gobonnimada ayaa lagu gaadhaayo dee alla kacabsiga ah lacalakum tattaquun ina akramakum cinda allahi adqaakum waa wasiilatu litaqwa soomka fawaa'idkiisa kuwaasaa ka mida fawaa'id sixiya iyaguna jira oo xagga caafimaadka ah oo hadda xataa gaaladaba ha ahaadee ummadaha diraaseeyey waxay sheegaan soomku faa'iidooyinku leeyahy oo markuu qofku sideed saacadood cunada iska daayo inu saacadood waxba cunin ayaa la yidhaha soomkuu u bilaabmay soomkiisu sideed saacadood markaan waxba cunin buu bilaabmaa wixii ka dambeeya marka hadduu qofkii soomo waxyaabaha faa'iidooyinka jirhkiisa uu ka helaya waxaa ka ah, ayay leeyihiin waa yusiilu sumuum sunta ku jirta beerka keliyaha iyo xubnahoo dhan ilaahay baa kaga nadiifiya liannahu yaxriqu duhuun waxalla waxa xaydha iyo subagaabu gubaa faa'iidooyinkiisa waxaa ka waa yacmal calaa raaxati اljihaazi اlhadmiy dheefshiidka ayuu raaxada ka caawiyaa ilan dadku wuxun bay liqliqayaano way wadaano meeshiiba way nasin lahay ilkiina ma nasanayaan calooshiina ma nasanayso ku guruun waliba qofku markaanu imaan lahayn toddoba mindhicir buu wax ku cunayaa mar qura istaagi maayo haddaad iminka gaal raacdo ama u fiirsato toban wejbadood buu leeyahy oo kala dambeeyo cunaya un marka meeshiisii yarayda qallaadadii way xiiqdo weylka beelaysa marka iyagaaba qiray inuu jihaaskan la yidhaahdo hadmigee dheefshiidku raaxo helaya iltihaabaadka waxaa la yidhaha ama infectionka noocyadiisa iyo xubno xanuunka iyo waxyaabuu ilaahay ku daweeye wey waxyaabuu ka saacida qofka waxaa ka mid a ah, khafdu mustawa sukari fi dam asukar fi dam sonkorta dhiigga ayuu dhimaa dhiikarka ayuu ka dejiyaa waayo xididadii uu marayay waxaan la idhaahdo eh, shaygan dhiigu uu marayay marka subagii iyo xaydhi ay ka yaraato wareegii dhiiggaa toos noqonaya dhiikarkiina wuxuu ka imanayay dee xididadii oo xidhma marka halkaasuu faa'iidada ka helaya qofkiina markuu gaajoodo cunadii calooshiisii ka dhammaato baruurtiibuu dib u cunaya iyo shuxuumtii iyo duhuuntii halkaasuu caafimaadkii ka imanaya waxyaabuu qofka ka caawiyo waxaa ka mida waa likhasaarati اlwasn cudurada waxaa ka hadda aada uga qayliyey culayska iyo miisaanka iyo shilayska ama cuurnaanta calool iyo keli iyo bari meel kasta ha kaa kaasoo imika lacago aad u badanba lagu bixiyo qaliinkiisa qof miyaad aragtay weli laga xoorinayo baruurta oo la leeyahay intaasoo kiilo labaatan kiilooba laga jaro baruura camaliyaat tajmiil waxyaabaa qaalisan wey markuu soomka qofku badiyo badiyo waa ka aynu sheegno dee jirhkii isagiibaa markuu baahday baruurtii dib u cunaye wasnigii wuu ka dhacaya wuu fududaanaya soomku waxyaabaha uu faa'iideeye waxaa ka mid a jihaaskan manaaciga la idhaah ama difaaca jidhka oo aada u muhiima ah, oo ka ilaahay cudurrada uu ku ilaaliye ah askarta jidhku way xoogaysanaysaa leanno tababar bay helaysa waa kuwan culimmada suluukiyaadka ka hadlaya waxay dhaha alriyaada ruuxiya tababarka jidhka waaa lamid ah tababarka ruuxda marka tababarka ruuxdu waxa weeye waxyaabaha lagu helo waxaa ka mida ah ee quwadiisu ay kor ugu kacdo ruuxiga ahay qofka soomkaa ka mida ah. jihaaskiisa manaaciga kor u kacaya markaa difaaciisi wuu badanayaa qofka iyaam siyaamku ama soomku waxyaabuhu daweeye waxaa ka mida wuxuu noqdaa yusaacid calى اtakalub calى mushkilaati اlidmaan dadkan wax cuncuna ama wax cabcaba waxaan had iyo jeer lagu silanaado iyo barwadaha iyo waxyaabuu ilaahay kaga daweeye wey qofka afdhigi waayo afka ka waashay ama wax cuncunaya ama sigaar iyo jaad iyo waxaan kale la yidhaahdo tii lagaga dhugdhugsiin jirayna maxay ahayd oo dadka qaarkood maca habrihii baaba u qaatay inay reer magaalnimota midun bay arkeen meelaha ka soo dhadhacdo iyana tuumbo dheer haysata oo wallahi waaba lagu reer magaalooban bay sidaan badeecadda idmaanka noocaasee balwadaha qofkuu la qabsado ama ku walfo waxyaabaa lagu jaro weeye marka haddaad jaadkiiyo sigaarkiiyo waxaa cunaysay oo rabadaan ay soo gashay iska daysay musaacid baad heshay dhakhtar la yidhaahdo rabadaan baad hesho kaa saaciday marka ciidda kadib ha ku noqonin yaad calafgoyna intaasoo dham iyaday jiraan haddana ha odhan faa'iidooyin badan baa lagu sheego caafimaad oo nafta dee ha iskaga jarin adoon kari karaynin soomka laakiin waa inaad tijaabisaa soomka inaad kari karaysa iyo in kale waa inaad dhakhtarkii la kaashataa waxaa jira ruux dumaroo jaqsiinaysa waxaa jira qof uur leh waxaa jira qof macaan qaba waxaa jira mid isaguna qurxat almacida ah. calooshii iyo alsartii ama wixii nabaradii caloosha leh dadkaasoo dhan uu dhibaya salkooga kan ilaahay fasaxa siiyey marka faa'iido waa lagugu sheegay laakiin haddana ma kari karaysaa baa meesha taalla allah subxaana wa tacala alam alxamdu lilah wاhanaaء lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacalaa aalihi waasxaabihi waman waalaah allahuma anfacnaa bima callamtana wcalimna cilma yanfacunaa wasidna cilma uma amaa bacd waxaynu ka bilaabaynaa tafsiirka waa suurat lbaqara aayadda boqol siddeetan iyo toddoba qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxu uhi uxilla lakum waxaa laydin xalaaleeyey dadyahow leylata siyaami habeenka bisha ramadaan arrafatu ilaa nisaa'ikum inaad dumarkiinna u galmootaan hunna libaasun lakum dumarku dhar bay idin yihiin wa antum libaasun lahunna idinkuna dhar baa u tihin iyo hu calimallaahu rabbi waxa uu ogaadu og yahay annakum idinku kuntum ina ahaateen takhtaanuuna anfusakum nafihiinna inaad khiyaamaynaysaan oo wax la idiin diiday xadaysaan fataaba taaba calaykum wuu idinka toobad aqbalay wa cafaa cankum wuu idinka dhaafay waxaad samayseen fal'aana imikadan baashiruuhunna dumarkii u galbooda wabtaquu waxa ka raadisaan maa kataba allaahu lakum ilaahay wuxuu idinka qoray wa kuluu cuna washrabuu cabba xataa yatabayana lakum jeeruu idin caddaado alkhaydu alabyadu miiqa cadi min alkhayd alaswadi miiqa madow jeeruu ka muuqday kala baxaan miiqaa cadoo min alfajri waaga ah waaga ku bayaansan uma intaa kadib markii waagu dilaacay kadib atimu siyaama soomkii wada oo waxa dhammaystirtaan soomkii ila leyli ilaa laga gaarayo habeenkaoo qorax dhaca ah walaa tubaashiruuhunna xaasaskii ha ama waxa ka dayina wa antum caakifuuna idinka oo ku negi oo fadhiyoo deggan filmasaajidi masaajidada tilka xuduud ullah taasi waa xadkii ilaahay iyo axkaamtu idiin dhigae falaa taqrabuuhaa ha u dhowaanina kadalika yubayinu llaahu sidaasuu ilaahay idinku caddaynayaa aayaatihi aayadihiisa wuxuu u caddaynayaa linnaasi dadka lacalakum lacallahum yattaquun waxaa laga rajaynayaa inay ilaahay ka cabsadaan walaa ta'kuluu amwaalakum xoolihiinnana ha ku kala cunina baynakum dhexdiinna bilbaadili gardarro wa tudluu bihaa ha ku laaluushina ila alxukaami madaxda lita'kuluu si aa u cuntaan fariiqan qayb min amwaali nnaasi dadka xoolahooda bilimi si aa gardarro ugu cuntaan sidaa ha samaynina wa antum taclamuuna idinkoo garanaya labada aayadooda wada socda aayadda hore waxay u tahay axkaamtii bisha ramadaan iyo soomka iyo maxaa u xalaala qofka maxaase ka xaraama aayadda ku xigtaana waxay sheegaysaa bisha ramadaan si ay taabagal u noqoto aqbalkeedii ijaabadeedu kugu hagaagaan waxyaabaha laga ilaalinayo waxaa ka mid ah xaaraanta cunideeda iyo xoolaha dadka haddaad xaaraan quuto tahay soomkaagii wuxuu noqday foosto gunla ayaad dhaaminaysa munaasabada ka dhaxaysaa waa taa weeye si kale haddii loo eego haddii xurmo khaasii jirto hunaaka xurmatun caama bisha rabadaan dhexdeeda waxyaabo laydinka xaaraantinimeeye baa jiro oo khaas ahaa waxyaabo laydinka xaaraantinimeeyo caamihina way jiraane ku darsada taana labada munaasabo way noqon karta sidaynu horeba usoo tilmaanay waxaa jiray islaamka bilowgiisii markii la waajibiye soomka qofku afar iyo labaatanka saacadood hal mar buu wax cuni karayay marka afurka hadduu dhaafo oo uu seexdo ama wax ka sii noqdaan waxa dhacaysa inuu maalinta dambe ugu bixiyo uun fursad kala haysanin markaa nin asxaabta ka mid baa wakhtigii seexday maalintii oo dhan buu shaqaynayey xaaskii baa ka soo gaadhsiin weyda afurkii wuu seexday kadibna sidii buu ku soomay dhibaataa soo gaadhay ilaahay oo addoommihiisa mar walba ka warhaya fudaydintan uu soo dejiyey marka inta la soomayaa waxa weeye inta ay qoraxdu soo jeedo qoraxdu inta ay soo jeedo ayuunbaa la soomayaa marka waagu dilaacu ka soo bilaabmaya waagu dambe weliba wey ee la yidhaahdo fajru saad waxaanu ku egyahay soomku marka ay qoraxdu dem tidhaahdo casaanku inuu tago guduudku maaha laakiin waa inay qoraxdu dem tidhaahdo uxila lakum laylata siyaam arafau ilaa nisaa'ikum marka aayaddu waxay tilmaamaysaa soomkii inuu leeyahay waxyaabo buriya markii hore waxaynu soo wadnay binaagii cibaadadii la dhisayo binaa waliba ama dhismo waliba wuxuu leeyahay uu u baahan laga ilaaliyo hadminta wixii duminaya diinteennuna waa waa alhadmu walbinaa diin la way dumisaa wixii wanaagsana saxanna way dhistaa diinta marka waxyaabaha duminaya waxaa ka mid ah ama buriya soomka marka aayaddan iyo la eego axaadiidta kaleba axaadiida rasuulka sala allahu calayh wasalam ilaa toddoba shay inta laysku waafaqsanya toddobadaas wey halkan ilaahay uu ku sheegay qaar ka midoo waa cunista iyo cabidda oo weliba ogaana alaklu washurbu camda qofku wax inuu ogaan u cuno ogaanna u cabo soomkii wuu kaga jabaya waxaa kaluu rasuulku ku daray sala allahu calayhi wasalam iska hunqaacinta iyadana waa kaga jabaya waxaa saddexaadoo halkan aynu ku haynaayo ku jabayaa galmada dumarkii loo galbooda maadaamuu ilaahay maalintii mamnuucay habeenkiina xalaaleeyey hadduu qofku maalintii galmo sameeyo soomkiisii wuu dhintay kafaara waa looga baahan yahay qalle biyihii tarankoo qofku iska keenaa taana raacaya ogaan isaga keena maaha hadday ka yimaadaan maalintii waxaa waxyaabaha burinaya ka mida dhalmada iyo dhiiggii caadada xadiidka saxeixa waxay ku sugan dumarkii saxaabiyaadku waxay leeyihin kunnaa nu'maru biqadaa'i sawmi walaa nu'maru biqadaa'i salaa gabadhu markay dhiigagaa leedahay salaada lama odhan jirin soo qaleeya laakiin waxaa nala fari jira soomka inaanu soo qalayn xadiidka saxeixa waxaa toddobaadoo burinaya nacuudu billaahi minha aridda qofku inuu islaamkaba ka baxo diintu iska caayay rasuulka malaa'igta ilaahay ayuu caayay isagoo sooman dee alla yidhi lain ashragta layaxbadanna camalu haddaad gaalnimo ku dhacdo camalkaagii wuu buray soomkii salaadii xajkii weysadii xaaskii wixii o dhan way bureen ila waa balaayo weyne waa micwal ama dubbe ka weyni ma jiro lagu dhufto diinta toddobadaa shayba la wala isku waafaqsanya inay burinayso inay burinayaan soomka mubilaadka markaynu ka soo gudubno waxaa ilaahay uu fasaxay alrafau ilaa nisaa'ik ayaa habeenkii laydin xalaaleeyey habeen oo dhan waa xalaal ilaahay baana uu xalaaleeya waxna xaaraantinimeeya sidaa uu aayadka ku caddeeyey rafadku markiisa hore wuxuu ahaa hadallada laga yaro xishoodo ama xodxodashada dumarkiiyo wixii la mid a marka ninka xaas ninkii xaaskiisa markay dhex marayso arrintaas galbadiiyo wixii la xidhiidhaaba waa xalaal habeenkii xukunka wuxuu kaasii dhaadhacaa kusii macanaadaa marka ciladiisa lagu sheego marar badan nusuustu waxa qur-aanku wuxuyna baraa iyo sunnada nebiguba xukun baa la sheegayaa ciladiisi iyo sababtii baa la sheegaya mararka qaarkoodna cilada waa laga yaabaa si dadban in loo fahmi karo huna libaasun wa antum libaasun lahunna huna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna dee laydin kala ilaalin kari maayo waa nin iyo hugi iyo gabadh iyo hogeed xagee ku kala dhammaanaya marka ma kala maari misaan bil dhan dhar la-aan ku jiri kari mayside habeenkii ka warhay wey habeenkii jaaniska ka faaidayso waay bil dhan kullu mamnuucin marquub baa layi shaygana haddii qofka loo diida markaasu ayuu siraataa markaa lagaa joojiyey ramadaantii waa laga yaabaa in dee arrimo kaleba bilaabmaanba jacaylkiiba siyaado noqday huna libaasun lakum antum libaasun lahun sidaasay tahayoo rag iyo dumar dee ma kala maarmayaan waayo dharkan waxaa lagu qariyaa dhegxumada ka timaada qaawanaanta cawrada guurla-aantuna waxa ay leedahay xaas la-aantuna iyaduna sidaasoo kale cawray leedahay cawro iyo ishiyo meel eegeegta iyo ceebo lagu dhaco waxaasay leedahay waxaasuu ilaahay ku asturaa subxaana wa tacaala waxay sheegaysaa labada qof dadka kale way kala xushoonayaan laakiin iyagu maya dee nin iyo dharkii ma kala dhowrsanaa waa baahi weyn baa jirta markaa ilaahay subxaana wa tacaala xikmadda meesha ku jirta ayuu inoo xusay taasi waa baab kale zawaajka iyo arrimihiisa iyo asraarta ku jirta weeye ciladin weeye tani calima allaahu anakum kuntum takhtaanuuna anfusakum oo asxaabta qaarkood baa ku dhacay asxaabtii waaweynaa weliba ka mida ayaa qaarkood xaaskii galmo u sameeyeen habeennimadii haddii ay soo cawdeenna ilaahay baaba sheegay inuu og yahay qofku inuu naftiisa khiyaameeyaa waa inuu wax loo diiday ku dhacay dadka sidaad u khiyaamaysa naftaadana waad u karta waxaad ogaataa haddaad xaaraan ku dhacdo naftaadaad khiyaamaynaysa khiyaamo khatar badan weeye inaad adigu hoos unu socoto naftaadii aada khiyaamaysa markaad macsiyo iyo dembi ku dhacdo amood inaad ilaahay waxysid subxaana wa tacaala calima allaahu ilaahay horeba uu ogaa laakiin tani waxa weeye wax muuqday bay noqotayoo sooba baxayba fataaba calaykum wacafaa cankum waa waxa weeyaan ilaahay baa ugu bushaareeyey addoommaha inuu cafiyey oo ka toobad aqbalay fal'aana baashiruuhun mubaasharadu taa taabashaday ahayd laakiin imika waa galmadii marka qur-aanku wuxuu ina barayaa marka wax la sheegaya afgobaadsiga in la ogaado oo aan afka lagu ballaarinin marka wax la sheegayo adigoo dadkii wax fahamsiinaya haddana guud marka adiga arkaya qur-aanku aadaabtu ina barayo alrafafu iyo baashiruuhunna falamaa takashaaha waxaasoo dham waa erayo afwanaagsanaan aho waxyigu ina barayo wاbtauu maa kataba allaahu lakum falaana waxay sheegaysaa imika soo wixii hore kadib hadda ayaa xalaal habeenkii yihiin amarkaasina waajib ma aha halkan waa la amro dee gawdan ka saaraya maaha waxa weeye waa amri libaax fasax bay kuuti hadda fasax baa lagu ayaa lagaaga dhig wuxuu wاbtauu maa kataba allaahu lakum wuxuu ilaahay idinka qoray raadiya oo maxay ah dee waxa loo guursadoo dhan maxaa loo guursadaa wuxuu qofkii u guursanayaa inuu diin iyo dunyaba helo diin iyo dunyo iyo dadba inuu helo qofkii diin buu ka helayaa oo ajri buu helayaa ajri wa fii budci axadikum sadaqa rasuulku wuxuu lehy salى اllahu alayh waslm xaaskiisa u garmoonaya dee sadaqu helaya kii asxaabta ka qancinaya tusaalaha usoo qaadanaya wixii ilaahay idiin qorayoo dee awlaadiya asbaabta iyo arrimaha loo guursadaa buu ka mid yahay dee inuu qofkii awlaad u baahan yahay ku abtirsado dee u shafaaco qaado halumajar wabtaquu maa kataba allaahu lakum iyo inuu dee qofkii ku asturnaadoo hamadiisii uu guto wixii ilaahay idin qadaray ka raadsada wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayd alabyadu min alkhayd alaswadi min alfajr cunidda iyo cabiduna waxa weeyaan fasax habeenkii amarkaasi isagu waa waajibo habeenkii cuna la-aan maya inaad tidhaahdo wisaal baan samaynaya wisaal ayadda wisaalka w si dadban bay u diidaysa wisaalku waxa weeyaan soomkoo la isku xidhiidhiyo maantaad soomaysaa caawaad soomaysaa berri baad soomaysaa habeen dambaad soomaysaa cunaba shan cisho ma cunaysa asxaabta wuu diiday nebigu calayhi salaatu wasalaam alwisaalu xaraam naftii baa la dhibaya marka waxayna lahay aan ku saarin ha isku dhibin marka habeenkii inaad cuntood wax cabto dee wisaalka oo aanaad soomkii xidhiidhinin waajib wey cunidda iyo cabidda waxaa horeynaya cunidda cabidduna way ku xigaysa wakuluu washrabuu walaa tusrifuu innahu laa yuxibu اlmusrifiin waxay odhan jireen berigii hore qofku markuu wax cuno labaatan daqiiqo kadib ha cabo laakiin dakaatiro islaamahoo cilmiga caafimaadkana aada u yaqaanaa waxay idhaahdeen qofku markuu wax cunayo inuu wax abaabaa saxa oo dee qallaadada marka iminka sibirhka lagu shubo intoo lagu rido sibirhka haddii biyaha laga daayo ka waran way fadhiisanaya sibirhkaasuu fadhiisanaya marka inuu wixii lukid noqdo wax dareero ah oo carabka iyo candhuufta iyo waxaad cabbaysabaa lagu jilciyaa hadmiga iyo caloosha u fiican bayna dictor suuriyaoo khabiira markuu ka warramaya arrintan icjaaska cilmigaa saasuu sheegaya waana waaw ljamaaca wowda waxaa la idhahdo muطlaq اljamci bay keenta alwaaw tufiid muطlaq اljamci labada shay ee isku cadfan ee wowga la isugu cadfaa hal mar bay wada dhacaa cuna oo caba marka labaatanka labaatankaad hore u maqli jirta iska liq bay ku leeyihin wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum اlkhayd اlabyadu min alkhayd اlaswadi waa miiqa cad iyo miiqa madow min alfajri baa safarka malagu mar gaaro intaa min alfajri ku keenay markii hore waxaad soo degtay aayadoo aan min alfajri lahayn ilaa miiqa cad iyo miiqa madoobidayn kala baxaan waaga inta caddaanka ah iyo inta madowga habeenkii jeeray kala soocmaan oo meeshu maalin ay ku caddaato nin asxaabigu waa ah, kii dee xarigga hoos barkimada hoosteeda iska gashaday ee eega inuu bal intuu bahalkaasi u iftiimayo waa kii ku lahaa calayhi salaatu wasalaam barkimadaadu way ballaarhanta isagoo la kaftamaya ama waad qadaad weynta hore waxba uma fahmaysa markii dabeetana arrintaasi timid malagu mar gaaruu la soo safray intaa min alfajri markaa asxaabigii waxyiga qorayay rasuulku wuxuu ku yihi sala allahu calayhi wasalam laxaq ku samee shayga berigii hore cilma alkitaaba loo yaqaanay laxaq oo ahaa halkay ku habboonta in la dhex geliyo marka labadaa dhexdooda gelibu alswad uma atimu labadaa dhexdooda geli marka waa ku bayaansanta miiqacada la sheegayaa waa maalinka wakadaalik min aleyl baa isna jira laakiin baabul iktifaa baa laydha miiqa madow iyo miiqa cad mar haddii miiqii caddaa lagu sheegay miiqii madoobaana wuu jiraa macnaha liid cad iyo liid madow liidkii caddaabaa lagu sheegay liidka madoobina wuu jiraa markaa labadaa liid jeeray kala baxayaa wey waxay aaddu caddaynaysaa fajriga la qaadanaya ka kor isu taagan maaha waa ka dadbanbaa miiqa leh ama liidkaa cad leh xataa yatabayana ayaa halkan ilaahay u isticmaalay xagga dambena ila leyli buu isticmaalay xagga hore marka soomka la bilaabayo xataa baa ku jirta marka soomka la dhammaynayana ilaa baa ku jirta marka cilmiga carabiga waxay kala faa'iideeyaan xataada waxay idhahdeen haayada iyo muqigaa isdhex gala shayga la soo waday iyo ka lagu socday waisdhexgelaya ilaadana afkaysa saaraya haddaad imika tidhaahdo sirtu xata almadiina waan sii socday xata almadiina ilaa aan magaaladii dhex galay baa laga fahmaya laakiin sirtu ila almadiinati haddii laga haddii aad tidhaahdo ila almadiinati baan socday koonahan isku taagay wey marka jaanisku ilaahayna siiye waxa weeye markaad hore ee habeenkii aad joogto xagga cunista iska wad oo iska wad oo iska wad ilaa meeshu wac tidhaahdo oy kala caddaato oo shakigu kaa baxo xaggan dambe laakiin iyana si aad jaaniska cunada uga faa'idaysato waxbaha sugin inta casaanka ama say odhan jireen xaaddu qarsoomayso odayaasheenii hore miyiga waxay odhan jireen ilaa inta xaaddu qarsoomayso soonka waa la wadayaa taa looma baahnee waa ila leyli habeenka uun markaad saa u gasho ee qoraxdu dhacdo walaa tubaashiruuhunna waantum caakifuuna fi lmasaajidi dumarka ha u galmooninoo hala ciyaarina idinkoo masaajidada degan waa cibaado la yidhaahda ictikaaf oo soomka aada fadli badan oo nebiguna tobanka dambe bisha ramadaan uu samayn jiray waa cibaadadaasi aayad markaa ilaahay ku ishaaray dee badan buu leeyahy ictikaaf markaa asalkiisiba halka mar sunuu noqdaa marna waajib markuu qofku isku waajibiyo waa waajib waa ictikaafkii manduurka ahaa inta kalena waa sunno aad u adag mutataabic iyo mutaqaic labadabuu noqdaa ictikaaf isku xidhiidhsan kuu nebigu samayn jiray iyo mid googo-an kolba duruufta qofku siday tahay nebiguna dee sanadihii hore toban toban buu ka dhigi jiray markii dambe labaatan buu ka dhigay sala allahu calayhi wasalam ictikaafku ma rabadaan buu ku kooban yahay mise maya labadaba waa la yidhi laakiin rabadaan buu fadli badan yahay bilaha kale waa la ictikaafi karaa ma wuxuu ku gooni yahay saddexda masjida fadliga badan xaramka ka madiine iyo aqsa mise masaajidadoo dhan maya waxay aayaddu ku cadday masaajidadoo dhan almasaajid lafdu lmasaajid almasaajid asha ku jirtaa waa cahdun dihniyun bay leeyihin culimmadu oo macnaheedu waxa weeye masjidka loo aqoonsanyay masjidnimo ee jamaca iyo jumcada lagu tukada ama jamacaba waxaa jira dee mawlac soo maaha xaafaduhu iska leeyihiinoo ama meheradleydu meelaha iska leeday almasjid kaa lama idhahde mawlac baa la idhaha meeshii yarayda qofku iskaga tukanaya marka meel kasta oo jamaca lagu tukanayo ictikaafkiibaa lagu fulinaya marka cibaadadana waa loo dadaalaya aadaabteedana waa la ilaalinaya tilka xuduud falaa taqrabuuha hunaaka xaraam muxaramaat waa waajibaat waxa had jeer muxaramaadka markuu qur'aanku tilmaamaya wuxuu dhaha tilka xuduud falaa taqrabuuha waa xad ilaahay uu dhigay oo la yidhi ha gelina intaad gashay iska daayo ha u dhowaanin marka falaa taqrabuhaabuu xaaraanta u isticmaalaa tilka xuduudullaahi falaa tactaduuha iyana waa waajibaadka labada munaasabadeedo kale leeyimay wixii waajibaada waynu ku dhex jirnaa iyadana xad baa inagu xeeran laguyidhi ha jeexinoo haka gudbin marka waa laba xad midi dushuu inaga xidhan yaho waa waajibaadkaaynu ku jirno qur-aanku wuxuu isticmaalaa falaa tactaduuha midina waxa weeye mid laynaga mamnuucayoo dee sida waddamadu adiga arkayoo xaday kala leey marka booliskoodu ciidamadoodu inaad u soo dhawaato ma ogola waa xad kaa oo fiisa u baahan fiisahana dee ilahay unbaa bixiyey subxaana wa tacaala xaalaanta dee goortu xalaaleey unbay xalaal noqon kartaa xaalata daruura marka xadkaa isagee kaa xidhan oo muxaramaadkiiah markaana waa muxaramaad laga hadlayna falaa taqrabuhaa wey labada xad had iyo jeer soona jira udhexeeya soo maa marka ha u dhowaanin yaad cagaha ka gubanin maakaa nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam leh melig waliba boqor waliba seeruu leeya seeraha ilaahay waa maxaarimtiisa marka fursadda e, munaasabaday kale leeyihin falaa taqrabuhaa iyo falaa tactaduuhaa latiifada ku jirtaa taas bay leeyihin culimadu kadalika yubayin اllaahu aayaatihi linnaasi lacallahum yattaquun sidaasuu ilaahay aayadihiisa dadka ugu cadcadaynaya waxaa laga sugaya inay ilaahay ka cabsadaan qofka cabsanayaana waa qofka xaaraanta xaddeedii aan gelin waajibka xadkiisa in ka bixin wallahu subxaana wa tacala